meesha dheere dhulkayaga kulanti waxaan dhegeystayaal idil ahaantiinba meel walba aad joogtaan halkan waa reediyo kulmiya kuna soo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan gudaiyo dibadda guud ahaan dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan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 waa tahay luule galab wanaagsan galab wanaagsan cabdulaahi dhegeystayaashana waxaa mm-hmm. leenahay farsamo yaqaankana galab wanaagsan galab wanaagsan mm-hmm. Mm-hmm. galabta waxaa weeye arbaco eh, arbaco waaye aad aad galabta shanaad galabtii shanaad ee maalinka ama asbuuca haahee galabtoo kale waa galabta aad uniformka bedelan jirtay <laughs> alxamdulilah laakiin adaa iskuolkii dhamaysay <laughs> alxamdulilah <laughs> galabtoo kale waxaa mm. waay arday badanoo waxaa la arkaa hoos uniformka wata korne ama shaati caadi ka wata ama maaragta xijaab caadiya aad iyo aad marka saaxiibada waxaan leenahay mm. galab wanaagsan wanaagsan soo mm-hmm. dhawaada shaahdiina iyo qaxwadiina soo ah, qaata daangadiina iyo eh, eh. waxaa weye bunkiina lasoo dhaweysto bunka galabka ma la isticmaalaa waa laga yaabaa dugsiga marka la joogo mm-hmm. horta waayadan dambe inkastoona inta badan aana arkin mm-hmm. laakiin dugsiyada galbaha qaar waxaa laga bixin jiray mm-hmm. cambuule iyo bun iyo shaax cadeys ah oo hada jelmad weyn lagu soo qaaday afaaraas ma kasoo gaartayadweliba saaga dhige bunkiiardayda kuwa shaaxa shushuba aad iyo aad waa soo shaqaysatay <laughs> waa <laughs> soo shaqeey ariga qaybiyaawo qadaa maqli jira inta qaybiso maqada weli may markaan shubaayo kisto hal mar habo kabaa horumarsi jira marba <laughs> hadaawa kabanaysid eh, daangada marka la soo qaadoo kale mhm. kisteeda xoogaa afkaan sii geshin jira seexa shub marka lay dhaho waa sii kaban jira <laughs> tartiib tartiib waa ka dhadhamin jirtay hawshan waa dhameyn jiray anoo waxoogaa si fiican wax u qaateen dadkaasoo kale waxa waa noolaan karaan waa noolaan karaan dadka qadaaya maaha dadka qadaaya maaha dadkaasoo kale weli ma aragtay wax karinta horta isku tiicna karinta aad isugu fiican nahay haye maxaa kari taqaanaa waxyaabaha karis shaax koo shaax karis uma baahne eh. waxyaabaha la kariyo la isku dardaro kaloo aan kari aqaana waxaa ka mid ah baastada maanta haddii la dhaa cabdulaahi waa lagu soo martinaa martida ku imaanayso maxaa u sameyn lahayd oo adiga gacantaada ugu kari lahayd <laughs> <laughs> galabtoo lagu hayaadadkoo <laughs> lagu baraa baastadaas kari aqaana baastada xaa lagu cunaa kajib maa dadku siirta masuul kalkacsan oo karinaya yahayo dalacbilaash si fiican ugu dheerayaan karintiis dalacbilaash <laughs> aad iyo aad waxaa sababta wax weyn ma baahno mugta hay kala tuuraa lahaa dabka saar inkastoo dalacbilaashka maaragtay dadka la dhahay mhm. xoo ku ridaa maaragtay dhigla-aan mhm, dadka lahaa mhm, aad iyo aad laakiin muxum waa iska dhalaansi ha intaasoo samayn karaa laakiin dad dalacbilaasha gula ha horgeen <laughs> macab waa marti dalacbilaash lagu soo dhaweynaa anaa lagu imaanaa sababta adaa eri wax kari moogta mhm. baab kaas adaa igeliye saa isu furdaamin lahayaa marka ka shaqeyna anigan warkaa kuna weli int cunta cuntaa karinaa tiri maku mm. dheeshee ada cun ma lagu dhaha aad iyo aad <laughs> saa ogaa aad waaya cabdulaahi mhm, barnaamijka mm. qeybii horaan ku jirnaaye waxaan ilowna heestii daafurka sheekadaana la tagtay aad iyo aad heestii daafurka madaa kuu mm. daaya masaaniga adaa kuu diinayaa anaa igdiisa soo maa waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo fanaan la yidhaahdo muuse gaas waayahay heestaan marka waxaa la yidhahdaa naftaan subaxin lahayn waay tahay aan soo dhegaysano kulmay u bandhigay jacaylka biciida igu tidhi bishaari bogaajay farxad buruuray alla buruuray farxad buruuray goortaa bilaahiye ku bartay maali khayr agmay ku bandhigay jacaylka bilciida iigu tidhi bishaari bogaajay farxa buruuray alla buruuray farxa buruuray goortaa bilaahiiscaashaqoobaan wadaagnay buugaa bilaga qoro ku abuurnay inta badan gadaashey bogsoonay baarakana kalgacalkii keeni keeniina yeelay baarakana kalgacalkii keeni keeniina yeelay qisa caashaqo ba'an wadaagnay buugaa bilada qoro ku abuurnay badan gadaashee dugsoonay baarakana kalgacalkii keeni keeniina yeelay baarakana kalgacalkii keeni keeniina yeelay naftaan isku bixin lahayne balse lama awoodayo naftaan naftaan isku bixin lahayne balse lama awoodayo iyo gudanuurka waan kala bedelalayn wadni iyo gudanuurka waynu kala bedelalayn nini aadan baan gaarin nini aadan baan gaar bini aadamba bini aadamba bini aadan baan gaar in la hayne balse lama awoodayo naftaan naftaan isku bixin la hayne balse lama awoodayo badni iyo buudaanuurka waynu kala bedelalayne wadni iyo buudaanuurka waynu kala bedelalayne bini aadan baan gaadhin bini aadan baan gaadhin

kala soo baxay biilisoo dhan ku bogsaday bilaahi yagtaada baxnanada naftaydaada farxa badanna alla badanna farxa badanna anihii bilaabay ku soo baxay iilisoo dhan ku bogsaday bilaahi yagtaada baxnanada naftayda adaa farxa badanna alla badanna farxa badanna ani bilaabay nolosho midowlay isku baahi noqono dhegeen wanaayo baraarnay barakana kalgacalkii keennii keennina yeelay barakana kalgacalkii keennii keennina yeelay kubahowna nolosho wanayo baranay baarkana kalgacalkii keeni keeniina yeelay baarkana kalgacalkii keeni keeniina yeelay naftaan isku bixin laqayne balse lama awoodayo naftaan naftaan isku bixin laqayne balse lama awoodayo iyo gudaa nuurka waan kala bedelanayne wadni iyo gudaa nuurka waan kala bedelanayne bini aadan baan gaarin bini aadan baan gaarin bini aadan ba bini aadan ba bini aadan baan gaarin intaan isku bixin lahayne balse lama awoodayo naftaan naftaan isku bixin lahayne balse lama awoodayo wadnihiyo buudaa nuurka waan kala bedelayne wadnihiyo buudaa nuurka waan kala bedelayne bini aadan baan gaadhin bini aadan baan gaadhin aadamba bini aadamba bini aadan balse lama awooday ku bartay maalin kheyr leh ugu beegmay ku bandhigay jacaylka bilciida haddana bilciideed ah xilli fiicanay ahayd barnaamijkeena ayayna daafur weed galabta waa tahay kaalmaha sugaantan kusii soconayna hahee bal markaan dhankeygan jilaacaya waxaa mm. inoo soo qabanayaa mm-hmm. hees oo ku luuqeeya yaasiin axmed digfeer iyo weliba siraad cabdulle ayaa kula lamaan heestaan mm-hmm. waxaa la yidhahdaa heeskan cusri hahee maadaama adiga heesihii dambe aadee ana kuwii horaan jaleecayaa lagama maarmey waa laisku dhex wadayaa baasoo <laughs> dhegeysano wasri lagama waaye anu laba cidoodii cajabiyo duunyada wasri lagama waaye anu laba cidoodii ciltiree ku filan iyo noqo curaadu kaca oo kala dirir xidhiidhiga angarabima noqone tiree ku filani noqo curaadu kaca oo kala dirir xidhiidhiga agarabe ma noqonin iga cayn wareegtahay waxa igaala sii culus iga cayn wareegtahay waxa igaala sii culus ceblow inteediyo calool xumaada haysiyo

cabsi cirbada ley mudayaa hawada ley cabsi cirbada ley mudayaa caashaaqa mabiisa caafimaad maleedo caashaqa mabiisa dawadaley cabsi cirbadaley mudaya dawadaley cabsi cirbadaley mudaya caashaaqa mabiisa caafimaad maleedo caashaqa mabiisa rag inuu cataaba ceebtiisa weye waa inuu sidii caadow rag inuu cataaba ceebtiisa weye waa inuu sidii caadow

andhuftiyo ilaahi cidda ka abure andhuftiyo ilaahi cidda ka abure ka dhigay cadnooliyo cawada aada kaasho iriq ha isku beerine ciriq ha isku beerin kaabure candhuftiyo ilaahi cida kaabure kaa dhigay cadnooliyo cawada aada kaasho ciriiq haysku beherine ciriq haysku been cisbitaahalka ruxyaal maqlama gudboone cisbitaa halka rux yaal ilaan ilaan cashiq lama gudboone waxaan kaa codsanayaa ha cadibin nafta adeer waxaan kaa codsanayaa ha cadibin nafta adeer isceelceel isbitaalka calwasaadka daayo isceliceli itaalka waxaan ka codsanayaa ha cadibin nafta adeer waxaan ka codsanayaa ha cadibin nafta adeer isceelceeli itaalka calwasaadka daayo is celceli itaal naga dheereey araragna kuma bado canabey ilaahay ha ku seexan ciilbeeri curudkeedu wiliyo ducaana lay noqo xore cadaabku ha ku seexan ciilbeer curadkeedu wiliyo ku caanalay noqo cadowgaaga ku daran cakuwiyo hahdiisiyo cadowgaaga ku daran cakuwiyo hahdiisiyo carabkiisu kuma karo caashaqu sawaabalo ciyaar uu ka weye ciyaar uu ka weye cadowgaaga ku daran cakuyioo hahdiisiiyo cadowgaaga ku daran cakuyioo hahdiisiiyo carabkiisu kuma karo caashaqu

duwadaley cabsi arbadaley mudaya duwadaley cabsi arbadaley mudaya caashaaqa mabiisa caafimaad maledu caashaqa mabiisa

xidmad loogu talagalaycashar lay isu dhigaa iyo dawa lay iscabsiiyo xidmad loogu talagalay cashaqa ah hadduu jiro inteen cudada kaa duuray calirkaaga dhayi jiray cudurkaaga la xarbiyey cashaqa hadduu jiro intaan cududa kaa duuray calabkaaga dhayi jiray cudurkaaga la xarbiyey caafimaad laalehe cilmi looma aaseen hadday cidi dawayse hayscaalool xumaynin caqilow adkayso caafimaad alaalehe cilmi looma aaseen caafimaad alaalehe cilmi looma aaseen hadday cidi dawayse hays caalool xumayni caqilow adkayhiso caqiloow adkaysa cisbitaa halka rux yaal ileen ileen cashaq lama gudboone cisbitaa halka rux yaal ileen ileen cashaq lama gudboone waxaan kaa codsanayaa ha cadibin nafta adeer waxaan codsanayaa ha cadibin nafta adeer isceelceelitaalka calwaasaadka daayoaayahay waa ka dhacaya siin axmed digfeer iyo welibaalogaas aad iyo aad mhm. dawada lay cabsiiyo mhm. cirbadda la igu mudayaa caashaqa ma bi'isaa caafimaad ma leedahay horta waxaan kaa codsanayaa iyadana leedahay ha cabdibi naftaade iscilaali taalka mhm. marka waxbaa ka dhac meeshaas waxaa waaye qalbiga qofka isbitaala la geeyo mugta mhm. marka waa dadki waxay leeyihin wuu xanuunsan yahay malaariyu qabaa waa la duraa isagu marka intii rabaa inuu sheega mugta wuxuu leeyahay daawadan iyo cirbadahan lagu duraayo mhm. ma daaweeyaan waxay ahaaye horta bal maaragt jecel bay ahaaye caashiqisna wuxuu leeyahay markaa daawada la cabsiiye cirbada la igu mudaayo waxaan daawada daawadaha wadwadaan idil caashaqa ma daaweynaaadaaweynysaan imahayaanu leeyahay alaalkaas <laughs> kaga imaano mhm. bal markaan mhm. gorsheegtada waxay tilmaamaysaa mhm. hadaan dhegaysan jirnay sheekadii xiisaha badneed ee walbahaaradu aan soo dhegaysano wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybta afartan iyo toddobaad ee sheekada walbahaar adduuna oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye waana fikradii bashiir maxamed qeyre war inankaygiiba u washee dhakhtarkii ya war dhakhtar doctor inankii samiir samiirka dee eh, beeshinka yaalla aabbihii ah, baana marka waxaan doonaya bal caafimaadkiisa iyo siduu yahay bal iga waran ninkan eh, koomo ku jira eh, xaaladiisu ma sahlana marka anagu dadaal baan wadnaa insha allahu waxaan rajeynaynaa inuu caafimaado laa xawla walaa quwati imaka wax ma ka qaban kartaan adinku waan dadaalayna anagu waa sidaad modays maahe anagu dadaal baana wadnaa haddii aad kale si kaloo ka fudud aad helaysidna way kuu furan tahay laakiin aniga kadictor ahaan waxaan ku tali lahaa inaad urhaysaan sulaqada uu sheegay war niyo sulaqadana ma joogte dhulla joogte ta wareerisaba waayade una dooni maayo taa inuu arka xitaa baanan doonayn caddaan iyo madow qaarin dhab buluuga leh oo yurub jooga ayaaba haysta maxaa waalay taama ka saari kartaa imanka ay sulakhan leeyihin maya maya lagama saari karo ayadun baa ka saari karta waxaana marka ayada u raadi oo ayadaba haysta aaladii miya ah ayadaaba haystaba ni xusanaya xoogaa hool yar baan ku jiraa marka kana kale iyo waxbaan qaabilaya hay haye haye haye wala ilayn ninkii dhimo waaya wallahi intuu walba arkay waa imanka daba maxaan yeelaa yaa imika jirka soo jare naaw aangeeya dee uh, wadankiisii iyo walaahi bilaahitallaahi waxba ka garan maayo <laughs> waxba ka garan maayo ha ha ha ha adeer bal waran adeer aad maa timid adeer hadda imaad seeta adeer maalmaha muku arkine waxbana ma fiicnino hoostan intaa hoosta ka yulqamayaa eh. adeer wiilkii ka waran samiir ahaa sooyah de wiilkii imika soo maaragtay dhakhtarkan aanu taaganay cusbitalkan baarlamaanto ah, ah. taagna imika waa mashquulsan yihiinoo doctoorkiina uu soo xidho wuxuu hawl baan ku jira kale maogtay marka asna samiira wuxuu leeyay isna wuxuu leeyay ninkii samiirna khaaydaasunbuu hayaa un waaban la yaabanayba waaba ku hadrayaabe ayo adeer hadda maxaa sameynaa marka maxaa tala anaga noo gudban waxaa tala ah wan qaadaya wan qaadaya wan qaadaya halkan anagu sii dayn afrikadan ha ah, saasaa fiican adeer in la qaado dibadda la geeyo caafimaad degdega loo helo fiican iyada muunadi ka waran ah, muna way fiican tahay guriga joogtaa alxamdulilah xaalkeeduna sooma fiicna xaalkeeda dhagdhag weeye okay uga dhigno talow ma suura galaysaa adeer adigu waxba fahmi mayside inan yar baatee dhib mala laakiin waxaani eeg sulakhunbaa eeg saynabo kale looga dhiga saynabna sulakhunbaa laga dhiga maxaa iska caadi u leh imanka tigirkiiban soo jarayaae eh? ah, ya ah. qolka asaga ah. la sii joog hadduu sulakhada gurana ka dhurunu bal wuxuu shubaya ha shube runtii waa dhibaato adduun aniga ma aqaan sidan waxyeelo laakiin go-aanka saan u qaato waaye marba samiir hadduu dartay halis u galay oo maanta noloshiisa ay taagan tahay manafteedaa madegeliyaa ma adduunkaa ka maqnaada oo maanta inta madaxiisa ismiir dhaafay isbitaal dartay u yaallo waa ku qasbanahay qaalid waxa jira inaan la wadaago waana hubaa qaalid anigu waa ku kalsoonahay waana jeclahay anuu qaalid jecel ah haddana biniaadanimo eegayaa waxba ma ii tarayso inaan waqti sii dhumiyo waa in hadda qaalid waxaa arrintana la socsiiyaa sidaan ugu sheegana qaalid ma aqaan arrintan telefonka soo dhacay xabiibti halo gaaliso see tahay qaalid waa fiicana see tahay caafimaadkaa ka waran alaabtiiaan diyaarinaya noo gurigii alaabta kala bedelaya qaalid waqti arbaa inaa isiisano muraayada ayaan kasoo jeedaya xabiibti haa xabiibti arrinaa kaa leeyahay marka xoogaa kasoo dhexbax buuqa iyo dadka si gaar inaan kuula hadlaa rabaa ku imaadaa hagajibin hagajibin hagajibin qaalid tartiibu qaad ee qaalid aniga dhegaysano hay xabiibti hay hay gurigaa rabaa deg deg laba daqiiqa inaa igugu imaado xaafad maa joogta hadda arrinaan kaa leeyahay soo dhaqso qaali okay haddaan ku imaanaa biswaay hana dhayilsan arrinta aan kaa rabo xaybta waa in ay xiistaan dareemaya aniga basaad igu xiisto kalaa aan kugu xiisay inkastoo hadda kadib waqti badan isla qaadan doono labadeena laakiin haddaan ku imaanaya waxaa sameeya ma aqaano maanta maqaalidan wejigaya kula hortagaa kuma guursanaayo hadda waxaan dareemaya inu alaabtii uu guriga u dhigaayo uu dhahay muraayadda halkaas kasoo jeedi saas yeel Eh, hadda sideen ku dhihi karaa qaalid aniga guurkaaga waa ka baxay samiiraan guursanaa aniga ma aqaano dhibaato dhanaa ah, faraqa igugu jirta laakiin waa inaan wax sameeyaa arinta samiir inaa dhayilsada maahan marka qaalid wax walba waa inaan ka dhadhacsiiyaa si deganna aan waxba ku sheegaa waxaa maanta dhibaato kale ii noqonayso qaalid hadduu asigana sida samiir noqdo aniga ma aqaano talo siday wax noqonayaan laakiin waxaan rajeynaa qaalid inuu arrimaha ila fahmo okay waa kana waa imid gurigii xilligan qolkeeda la joogo taab anaaqaas yaa ku jira hoodi hoodii hoodeen usuleeqo qaalidaa soo hadlaayo waa inaa marka la hadlaa qaalid gudaha soo gal okay adaa ku jira miya <clears throat> xaybtaa ku salaamay barqan wanaagsan qaalid waa fiicanase ii taade sranga laakiin maxaa wejigaaga ka qaldan taaka wejigayga waxa ka qaldan iyo waxa jira inaan kula wadaagsotaan kuu wacay <sighs> cusub aan fariista balo iskala bixiye <sighs> ma og tahay alaabtii oo dhan waan soo dhamaystiray hadda waxaa ii dhimanaa vramkii guud oo guriga iyo meesha la dhigi lahaa waxaas iga fiicnaan lahaa adoo inta baxa guriga tagtid gacanta gabadhii la dhalatay aa hadda uga soo tegano iyo kuwo kale marka guriga dhan waxaa laga laakiin galabtaas raacnaa okay mideeda kale labada injineer ee carooda la iga soo daray naftigooda nimankaas aan ku kalsoonahay iyaga naftigooda waxay u sameynayaan si kale wiilashii kale ee iyaga naftigooda hawsha guriga ka qaban lahaa wax waa diyaar caawa in lasoo gebagabayaa la rabaa eh, laakiin waxaa muhiima ah inaad beri ama galabta adi aad tagto sulaaqa laakasroonka intaan dhanan hadlayaa hal erey ugama hadirsan maanta maxaa waaye murigadan maantoo kale waxaa lagaa rabaa hadafka ugu weynaa nolosheena qayb ka midaan gaarne weliba tii ugu weyneydaan gaarna oo bilow ah maantoo kale waxaa laga rabaa inaad i faraxsanaato oo farxad darteed aad baalal yeelato alla yaa i buubsho ku noqoto laakiin haddana waxbaa jir ma xanuunsantahay maanta qaalido horta arinta guurkeena iyo halka uu marayo si fiican ay ugu sheegtay waana fiicnaa laheyd maanta sidaad adigu u farxsantahay u qanacsantahay inaa anigana u qanco maanta aniga farxadeyda mabala qiyaasi karaba toddobaadkan iyo toddobaadyada ku xiga iyo inta nolosheyda ka dhiman farxad aad ii bilowda adiga ayaan gaaray runtii geedkan maanta aan harsan rabno ama aan harsanayno adaa noo tallaalay mirihiisiina waan guranayna qaalid horta ani fursad isii hal mar inaa arrin ku sheegaan rabaa okay ii sheeg maxaa waxaad tabanaysaa maxaad u baahan tahay aniga isdhihi guriga waxbaa kasoo dh midda kale waxaa fursad ku siinayaa marka intaa guriga aad soo aragto wixii ka dhiman aad aragto qaalid horta anigu ay ma si kale laaba weliba adigana sidaasoo kale jeceelkaad aniga ii qabto wax ah. kasta oo aan ku dhah u samayn kartaa waa u sameeyeyba ma umalaynaya in waxay ga hortaagan yihiin hadda wax ii dhiman oo keliya waxaa weyaan labadana nikaaxeenan u dhaco aan wada aqal galno bis intii kaleo dhan waan sameeyey waxaad ka dareemi kartaa waxaan kuu qab jecelka kuu qaba darta inaan u samayn karo adigoo nin lagu doonay ayaa intaan ka hormaray ayaan nolosheenna horumarkeeda ka shaqeeyay iyo farxaddeenna qaalid calafka ma aaminsan tahay adiga calafku waaba kan igu kaa darayo hadda i kaa siiyey oo waxaan ku faraxsanahay soo qaalid horta arrinaa jirto arrintana waa ku qasbanaa maanta inaan kuu sheego eh? waqtina ma hayo muddana waa kaa soo qarinaayo inaad jeceshahay inaan nolosheena faraxsanaanayno waxaasoo dhan waa ogaha weligaa igamadan qarin noloshaada wax ku saabsan qaalid xabiibtii intaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta afartan iyo toddobaad ee sheekada walbahaar aduun qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmayna nabadgelyo markaana haddii aan halkaas oga dhimaano saaxiibadeena galab wanaagsan ayaan mm-hmm. markan leenahay mm-hmm. barnaamijkii galab wanaagsan ee weli dhegeysanaya aad iyo aad mm-hmm. kaalmaha suugaantaan ku laabanayna waxaan soo qabanayaa hees ka mid a heesaha oo ku luuqeysa cid qalin leh heestan waxaa la yidhahdaa maruurada guusha maruurada guusha mhm. alelehe waa magacaa la ka garan ah, karaayo culus yahay aan soo dhegeysana waayahay niyaddeeqa naftaa ogolaatay dhabadi kaaba nashaad ku darim kuu nastoo naxariisiigu suurtay kuu naf weeye naftaydu jeclaatay niyadeedha naftaa ogolaatay nabadikaaba nashaad ku dariima kuu nastoo naxariisiigu suurtay kuu naf weeye naftaydu jeclaatay nasri weeye qof weeye nadiifa waana ruuruxankaa ku nagaada dadka noolna ifka jooga nin nasiib leh ayaa hela nooca naasri weeye qof weeye nadiifa waa naruuro hankaa ku nagaada dadka noolna naflaha ifka jooga nin nasiib leh ayaa hela nooca yaa naqaystay naruurada guusha yaa nidaamshay intuu nashqadeeye yaa ku nuulsha nasteexa dareenka yaa nastoo nimca gaadhay sidayda yaan naqaystin aruurada guusha yaan nidaamshay intuu nashqadeey yaa ku nuursha naseexa dareenka yaa nasoo nimca gaadhay sidayda yaan naqaystin aruurada guusha yaa nidaamshay intuu nashqadeey yaa ku nuursha naseexa dareenka yaa nasoo nimca gaadhay sidayda yaan naqaystay naruurada guusha yaa nidaamshay intuu nashqadeey yaa ku nuulsha nastee xadareenka yaa nastuunin cagaadh sidayda ayadeen kuniyeysta nal u daaray wadnaha nalu daaray naawileen rajadan muddo naashay adiga nafiya kuniyeystaadaan rajadan muddo naashay adiga nafiya naasiyayna sabkaamilabaad naxariis adiga ka shanuuja oo naftaadii la maamulisaay farxadii noloshay hanusqaan naasiyayna sabkaamilabaad naxariis adiga ka shanuuja oo naftaadii la maamulisaay farxadii noloshay hanusqaamin yaa naqaystin aruurada guusha yaa nidaamshay intuu nashqadeeyey yaa ku nuulsha nasteexa dareenka yaa nastoo nimca gaadhay sidayda yaa naqaystin aruurada guusha yaa nidaamshay intuu nashqadeeyey yaa ku nuulsha nasteexa dareenka yaa nastoo nimca gaadhay sidayda yaa naqaystin aruurada guusha yaa nidaamshay intuuna shqadeeyey yaa ku nuulsha nasteexa dareenka yaa nastoo nimca gaadhay sidayda yaa naqaystin aruurada guusha yaa nidaamshay intuuna shqadeeyey yaa ku nuulsha nasteexa dareenka yaa nastoo nimca gaadhay sidayda yaan naqaystay naruurada guusha yaa nidaamshay intuu nashqadeeyey yaa ku nuulsha nasteexa dareenka yaa nastoo nimca gaadhay sidayda yaa naqaystay naruurada guusha yaa nidaamshay intuu nashqadeeyey yaa ku nuulsha nasteexa dareenka yaa nastoo nimca gaadhay sidayda haleeleh waxbaa ka dhacay cid qalinle yaa nidaamshay intuu shaqadeeyey yaa ku nuursha nasteexa dareenka yaa nastoo nimco gaaray sidayda sideyda weligaa nasiibkuma ku saaciday ee farxad ma la dabaaldegtay yaa nasiib ku saaciday mhm, sidayda uu leeyahay waqtigu markuu ku saaciido waa sidaas heystan mhm. weliba yantaan aadayna dhalinyarada maaragtay oo la mm-hmm. jaan qaadeen oo aad baa loo soo dhaweeyydadkdadksaskaduumiaad lagxaala mataqaana heesas eryadeeda markaa dhuuxdid mm-hmm soomaalidu waxay dha ninkaa oori wanaagsan mhm. weligaa ma gaartid mhm. marka guusha ugu weyn waa taasmarka <laughs> la iska duubid raggidu marka raggaa eh. laga rabaaya eh, qaabka taleefanada wax loogu duuba <laughs> taas waxaa waaye mar horaa la arki lahaa anoo wareegayo waxay difaac waa dhaafeen naga daa ciyaar duubista iskuma fiicnin waayay iskuma fiicnidiinba hada mhm. kadib laaka waa lagaa rabaa maasha ayaantaa isduubowga saada usoo batay waan keeni insha mhm, allah gabagabadiyaa joognaa aad iyo aad saaxiibadeena waxaan mhm. leenahay dee sidaad u dhegeysanayseen barnaamijkaaaad iyo aad mhm. farsamo yaqaanka sidoo kale inaguna qudheena waan mahadsannaangabagabada mhm. saaxiibada waxaan ku macsalaamaynayaa fanaanada da-da yar ee rooda keyf rooda keyf waxay leedahay ku dadaal jaceylkeena ka difaac xumaan oo dhan adigoo idacal jooga dareen igula sheekayso heesta eryada kale waxaa kaloo kamid ah jawigii daraad ee ka duwan midkaankaduwanmidkiilasoo mm-hmm. khatara ku jirtaa marka heestan tiyaro iska daba jawaab ma dhigi karnaa <laughs> waa tahay hayahay saaxiibada waxaan leenahay galabta hadde mm-hmm. intaan dib u kulmi doono barnaamijkan kiisa kale waa lulio bootano idin leh sidaas iyo nabadgelyo calcio